alxamdu لlh rb العaalamiin وأصlي وأsلm عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصaxbih وman صار عlى نhجih واstaqاam وbعd allahuma sidna cilma ynfacuna وانfacna bma clamtna qala اlmuصنif raximah اllah taعalى raxmaة waascة wa min shuruudiha anniya shuruuddii salaada ee shuruudu sixada ahayd waxaa ka mid ah niyada markuu inoo soo tilmaamay dahaaradii iyo dukhuululwaqtigii iyo satrulcawra iyo istiqbaalu اlqibla haddana wuxuu rabaa inuu inoo tilmaamo anniya marka niyada la'aanteed inaanay salaadii ansaxayn waa biijmaaci ahli اlcilmi dhammaan ahlulcilmigu waa isku ogol yihiin niyada niyadu inay tahay shardi ka mida shuruudda salaada oo loo baahanayo qofkii inuu niyoodo marba cibaadadaa uu la imanayo salaada oo kale nooca ay tahay hadday farad tahay iyo hadday sunno tahay marka inuu niyoodo laga maarmi maayo ee niyaduna had iyo jeer waxay ka farac tahay alcilmu bishay shay ogaalka loo leeyahay oo wax aanad garanayn ma niyoon kartid ee waxa aad niyoonaysaa waa wax aad garanayso sida awadeed bay ahlulcilmigu qaarkood u yidhaahdeen haddii alla inagu kallifi lahaa camal bilaa niye ah wuxuu noqon lahaa takliifun maa laa yudaaq in laysku kallifay waxaan la awooday waayo haddii lagu yidhaahdo adaan niyooni wax samee dee suuragal ma aha waayo waxaad samaynayso waxa ka horeeya qasdi iyo waxa weeye ogaal aad waxaan og tahay ama haddaanad garanaynba dee niyada aad niyootaa niyo ma aha marka waxaanay ka maarmaynin salaaddii niyo niyadaasina waa qalbiga ee ma aha altalafudu bilqowl in lagu hadlayo odhah maaha oo usalli faradal iyo waxaa la odhanayo taasi wax jirta maaha waa wax aan sax ahayn waana min muxdathaati alumuur umuuraha kuwa soo diriyey bay ka mid tahay ee waxa loo baahan yahay uun shaygii qofku uu markaa rabay inuu sameeyo uun inuu qalbiga ku qabto inuu shaygaa samaynayo ilaahay dartiina u samaynayo ama oraahda meesha kuma jirto bal waad arkaysaa iminka dadka marba midba sibuu usii naxnaaxiyaa usalli farada alduhri arbaca ragcaati adaaءan lilahi tacaala bacda imaami kada waxbay qaar shubayaan mogta mid bay ka sheegayeen beri isagoo sow imaamka xaramka la tukanaya ayuu mid kale agtiisa ku xidhay kuu ku xigay unbaa yaabayba kuu yimi usalli farada alduhri arbaca ragcaatin ada'an lilahi tacaala khalfa imaami alxarami allahu akbar intaasuu ka dhegsiiyey markii salaadii dhammaatay uu salaamo naqsaday ayuu arkaadi masuhaye salaadaada waxbaa ka dhiman oo nima maxaa ka dhiman waxaanaad shubayso ila alla kuma farina waxaaduun uga jeeday inaanay salaadu kaa ambannin oo aanay kaa lumin baa doonaysa marka inaad farad duhur tukanayso inuu afar ragcadood yahay inaad ilaahay dartii u tukanayso inaad imaamkii xaramka gadaalkiisa ku tukanayso intaba waad sheegtay dee maalintiiyo taarikhtaa kaa dhiman buy caqligaa gatay maalintiiyo taarikhdii baa dhiman waxay inaad tidhaahid fii yowmi kada ama inaain ama arbicaa inaad yoom sheegto wa fii taariikhi kada wa baana ku daba tukanaya intaasaa ka dhiman buy ilaa awalba waxaad islahayd yeelumine bahasha inaad si wacan u wada sheegtaa bay ahay marka eg waa naqdin sida u taalla waa naqdin iyo bushin uu doonayo inuu ku dhaleeceeyo wixiisuna inay fashilan yihiin tuso deedna wixii haatan dee intii kaleba haddaad tidhi inaad taariikhdana sheegtaaba eedtayd waxaan ku daba tukanayaa maantoo taariikhdu intaa tahay yoomkuna weliba kaa yahay ile wax kaloo meesha aad sheegaysaa ma jirta haddii kale dee ila alla waxaan kuma farine allahu akbar oo qura dheh haddii kalena intaba shubde macal taariikhda iyo yoomkana raaci marka waa wax aan jirin wey waa wax aan sax ahayn waa waxaan jirin oon markaa sax ahayn wa tasixu way ansaxaysaa asalaatu salaaddii way ansixi fii kulli mowdicin meel dhammaanteed bay ku ansixi ilaa fii maxali najusin ilaa meel nijaasaa ah mooyaane salaaddu meel kasta waa ku ansaxaysaa oo nebiga waa ta ka sugan sala allah alayh wasalam waxyaabihii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khusuusiyaadka uga dhigay ee uu siiyey ee ambiyadii hore aan la siin wa jucilat liya alardu masjida waطahuura waa tii hore aynu usoo aragnay inuu alleh uga dhigay dhulka meel kasta oo ka mida ah masaajid iyo meel lagu dahaaro qaato inuu uga dhigay marka wuxuu leeyahay caamka noocaasi ah ee la leeyahay dhulka oo dhan salaad waa lagu gudan karaa dahaarona waa lagu qaadan karaa oo gagabaysi waa lagu geli karaa waxbaa laga soo riibaya marka wuxuu yidhi watasixu salaatu salaaddii way ansixi fii kulli mowdicin meel kastoo min alardi yani iyay ku ansixi ilaa fii maxalli najisin ilamaa meel nijaase ah mooyaan meesha nijaasada ah, ku ansixi mayso oo saddex meelood in la daahiriyaa waa waajib ijmaacan qofku jidhkiisa inuu daahiriyo markuu doonayo cibaadada siiba salaadda inuu guto iyo maryihiisa inuu daahiriyo iyo meeshuu ku tukanayo inay daahir tahay waa bilijmac maadaamay sidaa tahay meel nijaase ah salaaddii ku ansixi mayso oo dhulkii alle markaa nebigu tilmaamay sal alla alيh wasalam wajucilat liya alardu masjidan wa طahuura ma gelayso masjid ma noqonayso aw maqsuubin ama meel la booliyey oo la dhacay iyana in lagu tukado salaadii ma ansaxayso meel booli ah oo qofku aanu lahaynoo bililiqa iyo inkaar uu ku haysto salaadii kaga ansixi mayso laakiin ta noocaasi ahi maxalkaasi in lagu tukadaa inay xaaraam tahay waa bilijmaac laba iskuma hayso laakiin salaada lagu tukadaa ma ansaxaysaa waxa weeye waa mas'ala khilaafiya bayna ahli اlcilmi horena waxaan filayaa inaynu mar wax uga soo nidhi oo kelmad ka tuurnay mashalay waxay ahayde markaa saxiixu waxa weeye in salaada lagu tukadaa mowdica ansaxayso shiikhu sida kaleba ha qabo oo ha maro laakiin saxiixu waxa weeye salaaddu way ansaxaysaa maca imin calayh iyadoo qofkii lala qabo dembi korkiisa saaran sidii aynu u soo aragnay huga aynu usoo tilmaannay markaynu maraynay huga uu ku asturaya cawrada hadduu hu maqsuub a yahay ama aynu lahayn weysaduba hadday tahay weyse maqsuub ah dembigiina korkiisu yahay laakiin cibaadadii waa ansaxaysaa oo biyaha aanad lahayn ee aad ku weysaysatay waa xaaraam inaad ku weysaysataa mar haddaan laguu idmin idan xaqiiqiya iyo mid curfiya midnaba iidanka xaqiiqigaahi waa in ciddii lahayd ay kugu tidhaahdo isticmaal iidanka curfigaahina waa inaad fahmayso inaanu diidayn waayo asalkeedaba labadaa idan ayuunbaa jira oo muctabar ah shaygaa waa lay ogolaaday markaad leedahay ama idan xaqiiqiya baad haysataa ama mid curfi ah oo saaxiibkaa ah hebel kitaab uu leeyahay markaad aragto halkan iska yaalla ee intaad eegto tae kitaabkan yaa lehee lagu yihahdo hebel baa leh inaad iska akhrisataa kuu bannaan mar haddaad ogtahay inaanu dankaa lahayn haddaad doonto iskaba qaadato haddaa u sheega waxaad ku isaga qaata waayo waxaad og tahay inaanu hadalkiini marka idankaad ku qaadatayna tuugna lagu xisaabin maayo daalim kalena lagu xisaabin maaye waa idan curfi ah waa curfi ahaan waxaad leedahay hebel ma diidayo hebel baa kitaab ha akhrisan igu odhanaya wax dhici kara ma sidaa aawadeed baa nebigu sala allahu alayh wasalam maalintii khandaqa ah ee godka la qodayey qaswat اlkhandaq waxa weeye markii jaabir ibnu cabdillaahi arkay nebiga sala اllahu alayh wasalam baahida ka muuqata iyo waxa weeye gaajada haystay calooshiisa xitaa uu dhagaxa ku xidhay waa kii ku sooriyeeyey nebiga sala اllahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa oo kun iyo ahaa waa kii ku sooriyeeyey waxar yar iyo in yaroo cajiinoo gurigii laga helay in yaroo cajiinoo qoosh ah oo gurigii laga helay gabadhiisina ku tidhi nebiga iyo laba iyo saddex ama afar meelaha xadiiskii sidaa tilmaamayey u yeedh hana nagu fadeexadinin meesha bay ti cid kale ha u yeedhi nebiga iyo laba iyo saddex ku soo dar aan intan yar uga dhagsiinin dabeedna sidii buu yeelay ballantii waa fuliyey wuxuu ku yidhi rasuulkii ilaahay in yarba xar yar iyo waxa weeye in yaroo cajiina baan dee ka dhagsiiyey adiya labiyo saddex dee ina keena hoos buu wax ugu sheegay waa la faqay nebiga gurigiisana dee jaabir isagaa ah leh nebigu kama yeelin kor buu u dhawaaqa meesha hayna ku fadeexadin bay gabadhiina tidhi moogta hoos buu ugu sheego adiya labiyo saddex soo yara dusa nebigu dabeed kor buu u dhawaaqay yaa ahla khandaq buu yidhi waa kun iyo siyaado waa reer khandaqow inna jaabiran qad sanaca su'ran faxaya hallan bikum buu waar jaabir baa soor inoo sameeyee ka soo kaca intaa leegtihiinba soo dareera dee afkalaqaad bay ku noqotay nebiguu yidhi labiyo saddex ku soo dusa markii kumankun soo dhaqaaqay afkalaqaad bay ku noqotay sidna nebigu wuxuu faray inaanu markaa dherigana dabka ka dejin ilaa uu u yimaado qooshkana lagu simo bal horta dubitaankiisa ilaa intuu ka imanayo hawl noocaasiya buu nebigu galay sala allah alay gabadhii baa aragtay jaabiro mawjaad soo daba socdo iyadoo dheri yaroo gebigeeduba afar shan qof aan deeqaynba meesha ku haysta dabeedna way canaanatay maxaad sidaa u noogu yeesha aad u fadiixadinaysaa saa noogu leedahay dabeedna wuxuu yidhaa nebiga wixii aadi fartay u sheegaye dee go'aankan isagaa qaatay markaa baddiisa ka baxa hawsha hageli anugu eed kuma lihi sidii aad ugu tilaan yeelay ahlulcilmigu xadiiska fawaa'idda laga qaadanayo waxaa ka ah iminka hal faa'iduun baynu uga soconnaa fawaa'id badan baa ku jirte yacnii iidanka curfiga ah eh. ninkuu gurigiisa jaabir isagaa lahaa uma idmin inuu ciidankan o dhan ku soo kiciyo laakiin nebigu wuxuu sidaa u yeelay waa idan curfiya jaabir buu og yahay gurigiisa wixuu arin uga yeesho inaanay in yarona laabtiisa gelay waa kalsooni uu jaabir ku qabo marka cidduu casuumay cidaan ahayn buu ku soo daayey waa curfi ahaan yanaa jaabir danka ma laha wey waxaa jirtay xadiiska muslimka xitaa maruu nin kale sooriyeeyey iyagoo shan ah dabeedna nebigu u sheegay in nin qura oo lixaad ku jiro oo uu ku yidhi nin aanad ku talagelin baa nala socda haddaad u idmayso iyo haddaad iska celinaysaba hal nin baa nala socda tiradii aad sheegtay haddaad aqbalaysana aday kuu taal haddii kalena iska celi ord naga tagdee jaabirna arrintii kun iyo siyaaday ku maraysa marka ahlulcilmigu curfiga idanka curfiga ah adiladay ka qaataan xadiiskaa jaabir waa ka mid oo qof aan kuuba idmin iyadoo hebelku yidhi adiga hebelii kaalaya waa idacsuumayaa inaad ka saddexaadna iska kaxaysata waa hebele warbadiisa ka baxa gurigiisa anaa idmaye iska dhaaf soo soco oo ku yihahdo hebelna miyaad kusoo darto war anaa kusoo daray ahaa noo keen waxaad hayso macnaha waxay muujinaysaa kalsooni aanad og tahay inaanan in yar laabtiisa gelayn marka makaanka aad ku tukanayso haddaanad adiguna lahayn wax idanoo xaqiiqiyah iyo mid curfi a ah, midna aanad u haysan inaad iskaga tukataa waa maqsuub wey wax saxa maaha waa waxaad booliyeysa wey waa booli wey marka waa shay xaaraam ah xaaraamtaasina salaada lagu tukadaa ma ansaxaysaa mise ma ansaxayso ahlulcilmigu laba qawl buu ka leeyahy qola waxay tidhi xaaraamna weeye salaaduna ansixi mayso laakiin qowlka saxiixaynu horeyna usoo rajaxnay waxaa weeye xaaraamta iyo ansixiddu kala laasimi maayaan waxa weeye waa xaaraam laakiin watasixu salaa salaadda way ansaxaysaa salaadda shuruuddeedii waa dhammaystiranta way ansaxaysaa laakiin xaaraan buu ku jiraa meel aan laguba idmin ama lagu leeya war haygaga tukan ama guri aad qof ka booliday haddaad ku tukato salaaddii way ansixi laakiin adaa xaaraan iyo dulmi ku jira ciqaabna u bandhigan ee salaaddii sideeda kale way ansaxaysaa biyaha aad iska darsatay iyadoo lale warnoodaa biyaha yaga waxba kuu dayn mayna naga tawa ku weysaysanaya anaan ku dilinay markaad iska weysaysato weysadaasi salaadda aad ku tukan weysaduna way ansixi salaadduna way ansixi laakiin xaaraam iyo dulmi ayaad ku jirtaa dembigeeda leh laakiin salaaddii waxba yeeli mayso cala alqowli saxiix aw fii maqbaratin ama qubuurihii dhexdoodii mooyaane oo qubuurana in lagu tukado bal in iskadaa dhexdooda in xaggooda loo tukado ayaaban bannaanayn laa tusalluu ila alqubuuri walaa tajlisuu calayha xadiiska muslim waxa weeye qubuuraha xaggooda ha tukanina hana ku dul fadhiisanina waayo diinteenna islaamku qubuuraha may ihaanayn oo may dullayn meel wacan bay dhigtay oo maxalu karaama ah kumanay xadgudbin oo sida dadka qaarkood ugu xadgudbeen oo qubuuriyiin u noqdeen u caabudayaan caabudiddaa ma ogola labadaasay u dhaxaysaa diintu qabriga tixgeli xadkiisa se ha dhaafin waa inaad tixgelisaa oo meel wanaagsan qofkii lagu aasaa oo aan qashin lagu daadinayn oo aan dhib kale loo geysanayn oo aan lagu xadgudbayn loona ducaynayo markii la arkaba oo markii lagu soo baxaba ama sideedaba inta loogu qasdiyo mar haddaan safar loo gelayn inta loo qasdiyaba waxa weeye la soo booqdo waa inaad u soo ducaysaa ducayntaasi ixsaan bay u tahay samafal aad u samafashay meydkii itibaacu sunna weeye waa sunnadii nebigo aad raacday sala allahu calayh wasalam waxa weeye waa quluubtoo ay kuu jilcinayso oo aakhira ku xasuusinayso adiga laftaada aad ku intifaacayso markaad imminka qubuuraha tagto waxaad xasuusanaysaa aynu joognaa inaanay degaankii rasmiga ahaa ahayn ay tahay guri habeen kasta laga guurayo oo cidi ku biirayso degaanka rasmigae aan laga soo noqonayn waxa aynu daara dhisaynaa waa tambariirin wey waa maalmo laakiin degaanka rasmigae lagu socdaa waa maqbarada waa qubuuraha marka fawaa'id noocaasi ah ayaa laga helaya marka muslimiinta ama diinta islaamku ma dulaynin qubuuraha meel wacan bay dhigtay kumana xadgudbinoo kuwa wax ku dulqalaya ama baryaya ama dawaafaya kuwaasina waa quluwi weeye waa xadgudub weeye diinta aan meel ku lahayn marka maqbaradaana in lagu tukado iyo in salaad loola qastiyo midna ma bannaan allaahuma ilaa mar qura mooyaane markaasoo ah marka meydkii bilaa salaad lagu aaso ama ixtiraam uu kaa mudnaa daraaddeed aanad kuna tukanin salaadda daraaddeed aad ugu tukanayso iyadoo xitaa lagu tukaday waad kusoo tukan kartaa intaad qabriga tagto waa shiikhaagii dabeedna waxa lagu leeyahay waa adigoo maqan baa lagu leeyahy waa la aasay qabrigiisii tusa ah haddaad tidhaahid oo aad ku tukato xaq baad u leedahay waa qof saaxiibka ahaa waa la aasay maad ogayn waa laguu sheego armiyuu dhintay oo maxaad igu sheegi weyee si nebiguba sala allahu alay wasalam gabadhii madoobaydee fiiqi jirtay masaajidka iyagoo saxaabadii ku tukatay oo la og yahay qof muslima say u ixtiraamayeen inaanay marnaba waajibkii uu ku lahaa aanay hallaynin ayaa misna nebigu yidhi afalaa aadantumuuni oo maxaa ii ogeysiin weyde marka le way dhimatay meeda gabadhi markuu yidhi way dhimatay wakhti habeena bay dhimatay dabadeedna inay nebiga kallifaan bay iska diideen deedna nebigu maxaa iigu sheegi weyday isoo tusa qabrigeedii deedna qabrigii buu ku tukaday nebigu sala allah aleh wasalam marka xaaladda xaalaadka noocaasi ana waa lagu tukan karaa waalidka oo aad maqan tahay oo dhintay oo aad u timi oo aad itusa odayga qabrigiisa ama islaanta iyadoo qubuurihii baad ku soo tukanaysaa qabriga laftiisa intaad hortaada ka yeesho sidii janaasada oo kale ayaa dabeed ku tukanaysa taasoo kale way bannaanta laakiin qabri salaad sideeda salaad kale oo loola qabtaa ama loola jeestaa abadan mid bannaan maa taa janaazada in noocaasi ah waa laga soo reebi aw xamaamin xamaamkiina in lagu tukadaa iyadana meel wax bannaan ma aw acطaani اlibil geela darkiisiina in lagu tukadaa sax maaha meeshii darkii geelu markuu cabbayey uu fadhiisanayey xeradiisuna waa la mid in lagu tukada ma aha gelgelinta lafteedu dee ma fiicna waa iska waa bartuu fadhiisanaya un kaannamaa xeroo kalun bay ka dhigantah ilaa awrka halkaasaa u xero ah ama adiyo jeer geela iyo meesha ah. ashayray ku gelgelimaysanayaan arrin weyn bay ugu fadhidaa wa fii sunani tirmidiyi marfuucan sunanta tirmidiga marfuuc ahaan waxaa ku yimi alardu kulluha masjidun ila almaqbarata waalxamaam dhulku siduu u dhan yahayba waa masaajid wixii aan ka ahayn qubuuro iyo xamaam xamaamkaa lagu maydho wixii aan ka ahayn baabu sifati salaa sifada salaada baabkeedii hada maxaluh yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaأtiya inuu yimaado ilayha ay inuu yimaado ayaa la sunneeyaa bisakiinatin xasilooni inuu xasilooni ku yimaado isagoo degan oo xasiloon wa waqaarin iyo haybad inuu ku yimaado isagoo haybad leh oo bimacnaa xasilooniduna waa inaad si degan u soconayso waqaarkuna waa inaad haybad iyo qaab isu yeesho oo adoo iska kuutinaya haddaad marba hareeraa eegeegayso oo marba oo cerka iska eegeegayso oo iska laba jeesanayso haybadtaasi ma laha waa inaad qaab degan oo haybadaysan waa inaad u soo qabataa oo aad iska dhaafayso wixii cabas iyo faraha aad ka baxbacsiinayso iyo wixii muujinaya dufaylinimo wixii muujinaya waa inaad iska ilaalisaa oo qaab degan oo haybadi ka muuqato waa inaad masaajidka u timaadaa ee nin maantaba iska kuutinayo kabaa marba gargaraacayo oo marba gacmaa ka dhacdhacsiinayo oo indhaa marmaranaya waa inaad noqonta faida dakhala almasjida masaajidka marka uu galo ay faida araada duhuula almasjid markuu damco inuu masaajidka galo qaala wuxuu odhanayaa bismi illaah bimacnaa ilaahay magaciisaan ku geli wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah waxa weeye ammaan wasalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgelyana calaa rasuuli illahi rasuulka alle korkiisa ha noqoto allahuma kfir lii dunuubii allahayow dunuubtayda ii dhaaf waftax lii iina fur abwaaba raxmatika albaabada naxariistaada rabbigow ii fur markuu masaajidka soo gelayo wuxuu odhanayaa bismi illaah wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah allahuma kfir lii dunuubii waftax lii abwaaba raxmatik bimacnaa ilaahay magaciisaan ku soo geli ammaan iyo nabadgelyana rasuulka sala allah alيh wasalam korkiisa ha noqoto allahayow dunuubtayda ii dhaaf albaabada naxariistaadana ii fur saasuu odhanaya wayuqadimu waanu hormarinayaa rijlahu اlyumna adinka midig masaajidka markuu gelayo adinka midig buu horraysiinaya lidukuuli اlmasjid masaajidka gelistiisa adinka midig baa lagu galaa oo la hormariyaa walyusra ka bidix baa la hormariyaa lilkhuruuji minhu marka laga baxayana masaajidka marka laga baxayana bidixdaa la hormarinaya marka maxay noqonaysaa midigtu markii la soo gelayey waa tii masaajidka ku horraysay markii laga baxayana waa tii masaajidka ku dambaysay labada jeerba iyadaa masaajidka markaa arrinkiisu ku sugnaanaya markaad soo gelaysay midigtaad hormarisay markaad baxaysayna bidixdaad hormariso midigtii baa ku dambaysa wa yaquulu waxaanuu odhanayaa markuu baxayo hada dikra dikrigan isaga aynu soo aragnay ayuu odhan oo bismi اllahi wsalaatu wasalaam cala rasuli lah ilى akhirihi ayuu odhan ilaa annahu yaquulu laakiinse lagu noqoyo annahu isagu yaquulu wuxuu odhanayaa waftax lii abwaaba fadlik halkay ka ahayd waftax lii abwaaba raxmatik ayuunbuu kelmaddaa ku beddelayaa waftax lii allahayow ii fur abwaaba fadlika abwaabta deeqdaada iyo fadligaaga allahayow ii fur markuu ka baxayo abwaaba raxmatika iyo abwaaba fadlika buu isku beddelay kamaa warada sidii ku soo aroortay fii dalika alxadiid xadiiskaa isaga ah alladii kaasi oo rawaahu axmed wabnu maaja axmed iyo ibnu maaja iyo tirmidi iyo kayrkiiba ay wariyeen waaya faإida qaama ilى الصalaaة salaaddii markuu isu taago qaala wuxuu odhanayaa allahu akbar allahu akbar saasuu dhihi takbiirtaasaa lagu gelaya wax kale akhriyi maayo bismi اllahi الraxmaan الraxiim iyo waxa weeyaan jurujuro kale iyo midna geli maayo markuu caadi isu taago allahu akbar buu ku geli wayarfacu yadayhi gacmahana kor buu u qaadayaa ilaa xadwi mankibayhi garbaha la simankooda aw ilaa shaxmati udunayhi labada dhegood markaa intoodaa yara hoose ayuu la simayaa sidaasi buu yeeli isagoo gacmaha ama garbaal la simaya ama halkan la simaya macnaha waa sunnadii tanawuc ee kala duduwanayd wey ee marba sidaa doonto aad samaynaysa ee intuba soo arooreen weeyaan markaa tii la sameeyaaba way ansixi wuxuuna kor u qaadayaa buu yidhi fii arbacati mawaadic afar meelood afar meelood ayuu kor u qaadi oo gacmaha kor loo qaada aduu xadiis abi daawuudkiiyo soo bixinayaanoo laftiisu sugan waa jiraa oo meel kasta kor in loo qaadayo tilmaamaya marka taa lafteeda fii bacdi اlaxyaan haddii la sameeyo dhibaata kuma jirto laakiin afarta meelood ee macruufka ah ee gacmaha kor loo qaadaa waxa weeye cinda takbiirat اlixraam marka takbiirat اlixraamka cinda takbiirat اlixraam marka la xidhanayo kor baa loo qaadaya oo allah akbar aad leedahay wa cinda arukuuc marka la rukuucayo rugaga la qabanayana allah akbar baad leedahay wa cinda arafci minhu marka laga soo tuusayo takbiirta ee samicalaada loo kacayana allah oga marka waxa weeyaan iyadana kor loo qaaday samicallahu liman xamido marka la odhanayo markaana kor loo qaaday marka laga soo toosayo rukuucda ee samica liman xamidow la odhanayo markaana kor loo qaaday wa cinda alqiyaami marka uu ka kacayo min atashahud alawal ataxyaadka hore haddii salaaddii saddexday ama afarley tahay ataxiyaadka koowaad markuu ka istaagayo markaana gacmaha kor buu qaadaya kamaa saxad siday ku ansaxday bidalika alaxaadiid can الnebiy sala اllah alay wasalam sida ee kaga ansaxday nebiga sala اllah alay waslam arrintaa iyada ah axaadiisii siday kaga ansaxday ayaa sidaasi ah oo afartaa mowdic adilo badan baa ku ansaxday wayadacu wuu dhigayaa yadahu lyumna gacantiisa midig cala alyusra bidix buu kor saaraya midigta bidix ayuu kor saaray fowqa suratihi xundhurta korkeeda ayaana uu dhigi waxa weeye xundhurta dusheeda aw taxtihaa ama xundhurta hoosteeda aw calaa shadrihi ama laabta korkeeda labada qayboodee hore uu sheegay musanifku raxmat ullaahi calayhi labadaba xadiista ku soo aroortay waa daciif fowqa sura iyo taxta sura waxa weeyaan labadaba xadiisku waa daciif waxa ansaxayuun calaa sadrihi laabta korkeeda in laabta lagu qabanayo oo maxalkaa waxa weeyaan qalbiga maadaamuu qalbigii uu wadnaha yahay maxalkaa in la kor saarayo taasi baa sugan laakiin labada xadiis ee kale ma ansixin bal markay doonaan dadka qaarkood khuraafaad bay sheegaan waxaan xasuustaa min zamaan waxa weeyaan beri aannu ciyaal iskuulin ahayn adugu toddobaataanaadkii kolley aakhirkeedii ahayd waxaan garanayaa oday maalinna wacdiyayo oo le waxa weeye markaad xundhurta hoosteeda mujib marka malaa xundhurta hoosteeda kumuu daran isagu markaad haddaad gacmaha sii dayso weeye ilow sidaa aan gacmaha u sii daayay dembiga iiga shub weeye haddaad xundhurta iyo meelahan caloosha saarto waxa weeye ilaahu calooshayda wax caqdiya iyo wax xiqdiya iyo wax uurxumo ah inuu haygelini weeye qalbiga maji waa allah yow qalbigu quluubtayada daahir haddaad wadnaha saarto waxaas waa iska digdig wey markaa sida saxda ahi waxay tahay wadnahaa la saaraya waana itibaacan lisunna iyadoo sunnada nebiga la raacayo wixii xikame kale ka dambeeyana wixii aynu ka garanaana waa waa khayr iyo wanaag inoo ziyaaday wixii aynu garan weynaana laynaguma addoonsan ee waxaa laynagu addoonsaday uu nebiga inaynu ku raacno sala allah alay waslam salluu kamaa ra'aytumuuni sida aragteen anoo u tukanayaa si la mida u tukada wayaquula wuxuu dhihi subxaanaka allahuma watabaaraka smuk watacaala jadduk walaa ilaaha hayruk yacnii taasi buu la iman aw hayrihi oo min alistiftaaxaat alwaarida can الnebiy sala اllah alay wasalam wuxuu odhanayaa allahayow xumo ka hufnid ay usabixuka tasbiixan nasahid ayaan ku nasihi oo allahayow adaa xuma ka hufan allaahuma yaa allahu allahayow wabixamdika mahadintaada anoo ku dheehan ayaan xuma kaa hufayaa sidaasuu dhihi watabaaraka smuk magacaagu markaa weynaa watacaala jaddu weynaantaaduna allahayow markaa koraysay walaa ilaaha hayruk ilaah adiga ahaynoo xaq lagu caabudaana ma jiro yacnii ducadaa istiftaaxaas iyo kuwa kalee la midka ah ee allahuma baacid bayni wa khadaayaaya iyo wajahta wajiya eh, liladii fadra samawat alardi iyo kuwa la midka ah ee soo arooray sifatu salaadkuna uu kitaabka ugu fiicanee jamciye yahay sifatu salaati lilalbani waxay noqonaysaa marka tii uu la yimaadaba inay ku filan tahay tii uu la yimaadaba istiftaaxaadka soo arooray tii uu la yimaadaba waa ku filan tahay kitaabka ugu fiicanee jamcinayaana waa sifatu salaati الnabiyi salى اllahu alيyh wasalam lilcalaamati اlalbani uma intaa kadibna yatacawadu shaydaan naar ayuu la iman oo shay wuu shaydaan naarsan acuudu billahi min shaytan rajiim buu dhihi iyo kuwa la midka ah weliba hoos buu u dhahayaa shaydaan naarka kor looma qaado marnaba hadday salaadu siriyo tahay iyo hadday jahriyo tahay toona shaydaan naarku waa siri hoos baa loo dhigay marka wayubasmilu waana bismilaysanaya wayubasmilu bisinka ayuu markaa la iman isagana wayaqra'u alfaatixa faatixadana wuu akhrinaya sida daahirka shiikha eh, hadalkiisa ka muuqata kaannamaa qowlkii inuu marayo waxa weeye bisinku inaanu faatixada ka mid ahayn waayo inuu israaciyaabeed saxiixuna waa inuu ka mid yahay marka inuu haatan sidiisa isaga yidhaahdo wayaqra'u alfaatixa faatixadu akhrinaya maca bisinkeeda waa la fahmaya haddii la yahdo faatixadu akhrinaya laakiin bisinka waa kan ishaaray kaanama ma wuxuu leeyahay kama mid ahaa oo qowlkii noocaasa ah buu marayaa mise waa baraarujin uu baraarujinayo laga tegi maayo yacnii kollay adigu hadda ma hubo labada miduu uga jeedo maan eegin bal shiiku dariiqada uu marayo laakiin waa qowl jira oo aqwaasha ahlulcilmiga ka mid ah qowlka ka saaraya laakiin waa inay bisinku faatixada ka mid yahay marnabana aan laga tegayn sida ka suganee nebiga sala اlla alay slam faraha badan lena ay tahay siri in hoos loo dhigayo bisinka salaaddu hadday jahriye tahay iyo hadday tahay mid markaa siriye aba qowlka kale laftiisu waa sugan yahaye in kor loo dhigayo laakiin sida badani waa siriga sida badani waa in hoos loo dhigayo allahuma ilaa masaa'ilka iska khilaafiga ee fuqahada dhexdooda maadaama kutub badan basmalada laga qoray waxa weeye xabaal layskuma sii dhibo oo layskuma sii adadkeeyo haddii weliba fitno iyo imtixaan ka soo xasilayo oo wakhtiyada qaarkood ta'liifan lilquluub iyadoo quluubta lasoo dumayo shay sunne ah tanaasulkiisu wuu iman karaa in laga tanaasulo oo bimacnaa iyadan xaqnimadkiisa la dafirayn lakiin wakhtigaa iyada ah hawshiisa laga daayo haddii dhib ka weyni meeshii uu ka dhalanayo wayaqra'u alfaatixa faatixadii buu akhriyey wayaqra'u wuu akhrinayaa macaha fi rakcatayn aluulayayn labada ragcadoodee hore ee min alrubaaciyati iyo wاhulaaiya salaada afarida ee ta saddexdayda ah suuratan takunu fi اlfajri min طuwaali اlmufasal suurad oo salaada subax noqonaysa min طuwaali اlmufasal mufasalka halkuu ka bilaabmayaa suuradahan fawaasisha badan leh ee kala gogoynta badan leh waxa weeye adigu khilaaf baa ku jira laakiin qaaf inay ka bilaabmaysaa ugu fiican qaaf laga soo bilaabo ilaa waxa weeye qul acuudu birabbi الnaas lagala soo gaadhayo intaasi baa mufasal la yahdaa adigu khilaaf baa ku jira dhowr iyo toban qowl ilaa labiyo toban qowl baa masalada ku jira lakin qowlkaasa ugu fiican Ehm, marka waa laysku khilaafay halka uu ka bilaabmayo saynu sheegnay waxaa kaloo laysku khilaafay duwaalkiisu waa intee kuwiisa dhaadheer ma camo wixii ka dambeeya ma camo iyo wanaasicaadna ma qolada hore dhaadheer bay gelayaano ma cabasaa hal kale ka bilaabmi ma meel kale ka bilaabmi waxoogaa khilaaf baa ku jira wa fi lmaqribna min qishaarihi buu akhriyey maqribkana suwarka gaagaaban ayuu akhrinayaa ee mufasalka aynu sheegnay wafi lbaaqiina min awsaaihi waxa weeyaan salaadaa inta soo hadhayna awsaat lmufasal buu mufasalka kuwiisa dhexdhexaadka ah oo saddexdaasi u qaybsama kuwo dhaadheer marka laga soo bilaabo qaaf iyo kuwo gaagaaban iyo kuwo dhexdhexaada laakiin kala saaridooda inta badan khilaafka ku jira suwarka dhexdhexaadka ay halkay ka bilaabmaan halkayse ku dhammaadaan suwarka gaagaaban halkay ka bilaabmaan halkayse ku dhammaadaan suwarka dhaadheeri halkay ka soo bilaabmaan halkayse ku dhammaada intaba khilaafaa ku jira yajharu kor buu u dhigi fi lqiraa'ati qirada kor buu u dhigi wayusiru hoos buu u dhigi biha nahaaran maalinimadkii ila اljumca jumcadii mooyaane iyo wlciid ay bimacnaa wlciidayn labadii ciidood iyo wlkusuuf qorax madoobaadkii dayax madoobaadkii iyo walistisqaar roobdalabkii oo fainahu yajharu biha iyada kor buu u salaadaha habeenkii baa kor loo dhigaa buuyi wixii aan ka ahayn salaadahan maalinnimadkii kale uu sheegay oo jumcadii iyo waxa weeye ciiddii iyo marka qorax madoobaadkii iyo dayaxmadoobaadkii iyo roobdoontii iyo oo oka fa inahu yajharu bihaa iyada kor buu u dhigaya halka haynoo joogto allah subxana wa tacala aclam